بsم الlh الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاalمين وصلى الله وsلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه وسلم qال المؤلف رحimه الله النوع الساaبع waa nooca toddobaad ma yaأتي min الكلimaati عalى ثamaaniyaةi أwjuhin waa kelimaadka sideed weji ku yimaada wahuwa lwaaw waan waawda keliya noocan toddobaad wuxuu ka sheekeeyaa kelimaadka sideedda weji ku yimaada waana hal kelimad oo ah waawda wadaalika ay ilinxisaaru koobmidda fi thamaaniyati sideedda weji ay ku kooban tahay waawdu xaasilun wuxuu ku xasilay anna lanaa in annaga ay noo sugnaadeen waaweyni laba waaw yartaficu maa bacdahumaa oo waxa ayaga ka dambeeya marfuuc uu noqdo min alsmi wاlficli اmudaaric waxaas marfuuca noqona oo wawda ka dambeeyana ama waa ism ama waa ficil mudaaric mintan ku jirta min alsmi waa bayaaniyo oo waxay bayaanine maada faacilka u aha yartaficu yartaficu uu marfuuc noqdo maa ay ladii midka bacdahumaa ka dambeeya waa kee waxa marfuuca noqona ee wawda ka dambeeya maxay yihiin waa isimka iyo ficilka mudaaric labadaasba wahumaa labadaas waa wixiin waaw listinaaf midda hore waa waaw listinaaf wahiya alwaaqicatu waana waawda dhacda fi ibtidaa'i kalaamin aakhara gayri اlakhiir waa waawda dhacda hadal bilowgiis hadalkaas oo kii hore aan ahayn fi ibtidaa'i kalaamin aakhar hadal kale bilowgiis bay dhacdaa gayri lakhiir oo hadalkii u dambeeyey aan ahayn gayr lakhiir wuxuu la jeedaa gayri اkalaami اlakhiir hadalkii u dambeeyey hadal aan ahayn bilowgiisa wawdaani dhacdaa yani wuxuu la jeedaa fi ibtidaa'i kalaami gayri mutacaliqi bilkalaami aladii qablahu waxay dhacdaa hadal bilowgiis hadalkaasoo kii ka horeeyey wax tacaluq ay wa xidhiira midna aan la lahayn naxwu qowlihi tacaalaa linubayina lakum si aan idinkugu cadayna darteed wanuqiru fi اlarxaami raximka waxaan ku sugaynaa oo aan u daynaynaa maa nashaau wixii aan doono birafci nuqiru oo nuqiru la rafciyo falwaaw daakhilatu calayhi waawda ficilkaan gashay waaw listinaaf fa inaha low kaanat lilcadfi haddii caatifa ay ahaan lahayd calaa nubayina nubayinana lagu cadfa lantasaba alficlu dakhilatu calayhi ficilka waawdu ay gashay wa huwa nuqiru eh haddii uu ku cadfanaan lahaa waa nasbisnaan lahaa u leeyahay fa inaha low kaanat lilcadfi waawdan haddii cadaf ay faa'iideyn lahayd oo waawlcadfi ay ahaan lahayd calaa nubayina oo nubayinana lagu cadfaa lantasaba alficlu daakhilatu calayh ficilka waawdu ay gashay wa huwa nuqiru waaye mansuub buu noqon lahaa oo wuxuu leeyahay waawda ku jirta wa nuqiru haddii caatifo ay ahaan lahayd oo nuqiru iyo nubayina ay isku cadfee sida nubayina loo nasbiyey ayaa nuqirana loo nasbin lahaa oo waxaa la dhihi lahaa linubayina lakum wa nuqira ayaa la dhihi lahaa oo markaa nuqira waxay ahaan lahayd macduuf nubayinana macduufu calayhi bay ahaan lahayd macduuf iyo macduufu calayhina isma khilaafaan haddii marka labadooda isku cadfanaan lahaayeen sida midka hore loo nasbiyey baa midka dambena loo nasbin lahaa mar haddii la rafciyo waawdan marka waa waaw listinaaf kamaa nusiba fii qira'ati abi zurca wa caasim fii riwaayati lmufadal sida loo nasbiyey nuqira ninka abi zurca la yihaahdo uu u nasbiyey oo qura'da ka mid ah iyo caasim ibn abi najuud inuu nasbiyana waxaa ka soo wariyey ninka la yihaahdo almufadal adabbi mufadal adabina waa moxamed ibnu yacla ibni caamir adabbi alkufi allugawi marka waa nin qaari ah waana nin lugawi ah wuxuuna ku jira wuxuuna ku jiraa culimmada reer kuufo waa ninka iska leh almufadalayaat waana ashcaar lasoo ururiyey oo ashcaartii carabta uu ka doortay waxayna la mid yihiin alasmaciyaat ayaguna waa ashcaar sidoo kale ninkii lugawiga ahaa ee la dhihi jiray alasmaci cabdilmalik ibnu qurayb uu doortay marka mufadalayaat baa la yihahdaa kuwaana asmaciyaat baa la yihahdaa marka mufadal adabbi waa nin qaari ah wuxuuna ka mid yahay raggii qiraa'ada ka qaatay caasim ibni abinajuud waxayse leeyihiin quraadu wixii uu la tafarudo mufadal oo caasim uu kala tafarudo waa daciif walwaaw thaaniyatu waawda labaad waaw lxaali waa waaw lxaal waawdii aan soo marnay waxay ahayd waaw listinaaf waxa marfuuca ficilay ahaayeen isimkii laakiin nooma uusan miaalin mithaalkuna wuxuu yahay uma qadaa ajala kadibna ilaahay wuxuu qadaray ajal wa ajalun musamman cindah haddaba wa ajalun musamman cindah waa jumlo aan shuqul ku lahayn midii hore yacni kuma cadfana waawdaas waa waaw listinaaf waxaa ka dambeeyana waa ismu waa ujeedaa wa ajalun waa mubtada musamman cindahna waa khabarkii waawda labaad wuxuu yihi waa waaw lxaal wahiy daakilaة waa mida gasho calى jumlaة اxaaliyaةi jumlada xaaliya ismiyata kanat oo ficliyatan ama ismiye ha ahaato ama ficliye ha ahaato wa tusama waxaana lagu magacaaba waaw اbtidaai ayضa waaw ibtidana waa lagu magacaaba ayadana naxو qowlika odoo yihahda jaءa زaydu zayd baa yimid wالshamsu طaalicat iyadoo qoraxdii ay cirka taagan tahay haddaba jumladaas mubtada iyo khabarka ka koobnoo jumlo xaaliye ah zayd baana laga xaalaynaa waawda gashayna waa waawul isimka ka dambeeya oo shamsu ahna waa marfuuca waa ujeedaa wa naxu dakhala zaydun zayd ayaa guriga soo galay waqad qarabat ishamsu iyadoo qoraxdii ay dhacday waa ujeedaa ficilka ka dambeeya oo qarabat ah waa ficil maadi jumladaasna waa jumlo xaaliye ah jaa zaydun washamsu aalicatu naxwu dakala zaydun qad garabat shamsu marka jumladaas waa jumlo xaaliya ah qad baana gashay sababtoo ah ficil maadi bay ku bilaabatay doodii ka taagneedna horaanu soo marnay mualifku waa ulxaal uu noo miisaaliyey ayadoo isim uu ka dambeeyo laakiin ficil mudaaric ayadoo uu ka dambeeyo nooma uusan miihaalin mihaalkiisuna wuxuu yahay ninkii shaacirka ah hadalkiisa uu yidhi falamaa khashiitu adaafiirahum najowtu wa arhanuhum maalika falamaa khashiitu markaan ka cabsaday yuu yihi adaafiirahum hubkoodii najowtu waa cararayo waan baxsaday wa arhanuhum maalika ninkii maalig ahaa ayaana u gacan geliyey haddaba waawda wa arhanuhum ku jirtahay waa waawlxaal arhanuhum waa ficil mudaaric ficilkaas mudaaric iyo faacilkiisana waa xaal waa jumlo xaaliya ah jumladaas ficilka mudaaric iyo faacilkeeda ahna waa jumlo xaaliye ah waa waawbaana gasho waa ujeedaa hase ahaatee ficilka mudaaric ee waawul xaal ay gelee wuxuu u badan yahay inuu nafyi ka horeeyo in ficil mudaaric oo nafyi uusan ka horeynin waawulxaal ay gashaana waa shaad ama waa daruuratu shicri baa la dhihi karaa sida beytka hadda aan meesha ku sheegnay oo ah falamaa khashiitu adhaafirahum najowtu wa arhanuhum maalika waxaa qaalibkaana wuxuu yahay in nafyi la geliyo oo tusaale ahaan la yidhaahdo jaaanii walam usaafir usaafir waa ficil mudaaric jumladaasna waa jumlo xaaliye ah ficilkaas mudaaricna nafyi baa galay oo lan baa gashay sidaasaa badan laakiin ficil mudaaric oo marfuuc ah oo wax nafyiya aysan gelin waa waaulxaal inuu galo oo jumladaasna xaaliye laga dhigaahi waa daruuro ama waa shaad ayaa la dhihi karaa wa siibaweyhi siibaweyhi yuqadiruhaa waawdan wuxuu ka qadaraa biid ayuu ka cabiraa yuqadiruhaa wuxuu la jeedaa id buu ka cabiraa liannaha tadkhulu cala aljumlatayni maxaa yeele labada jumle ayay gashaa id waxaan hore usoo marnay jumlada ka dambaysa jumlo ismiyaa inay noqon karto jumlo ficliya ahna inay noqon karto waawdaana waa sidoo kale kaleu leeyahay jumlo ismiyaa baa ka dambeyn karta sida washamsu taalica jumlo ficliya baana ka dambayn karta sida waqad qarabat ishamsu bikhilaafi idaa idaa laakiin waa ka duwanta marka idaa kum uusan qadarin likhtisaasiha ah maxay idaadii biljumlati alficiliyati jumlada ficliyada bay khaas ku tahay cala alasaxi haddaan qabanno laakiin idaa waxaan hore usoo marnay inay jumlada ficliyada keliya ay gasho oo ismiyada aysan gelin sababta uu id uga qadaraana intaas keliya ma aha iduna labada jumlay gashaa wawdana labada jumlay gashaa keliya ma ahane laakiin si kale ayay isugu xiran yihiin oo si kalea wax uga dhexeeyaan waxayna tahay nuxaaddu waxay yidhaahdaan alxaalu qaydun licaamilihaa wasfun lisaaxibihaa xaalku caamilkeeda qayd bay u tahay saaxibulxaalkana wasfi bay u tahay idna waa sidoo kale marka macnahaasaa ka dhexeeya waa isku macno labadoodu idna waa sidoo kale oo caamilkeeda qeyday u tahay dhankaasay marka labadoodu ka wadaagaan sida xaalku uu caamilkiisa u qaydo ayay id ayaduna caamilkeeda u qaydaa saas daraaddeed nuxaadda qayb ka mid a ah waxay yidhaahdaan xaalku waa daraf ayay yidhaahdaan darafay ka cabiraan tusaaleaan haddaad tidhaahdo jaaa zaydun washamsu aalicatun haddaad tidhaahdo imaanshaha zayd waa qaydan yahay oo wuxuu ku qaydan yahay طuluucu shamsi oo waxaa loola jeedaa majii'a zayd wuxuu dhacay fii طuluuci shamsi buu dhacay marka waa qaydan yahay haddii laakiin la dhihi lahaa jaaa zaydun markaas muqayad ma uusan ahaadeen oo mudlaq u ahaan lahaa inay qoraxdoo bannaanka joogto uu yimid iyadoo dhacday inuu yimid waxaasona waa ixtimaali lahaa laakiin shamsu taalicatun markaa tirado majiigii waad qayday waxaa la mid a ah haddii aad tidhaahdo jaaa zaydun idi shamsu taalica majiiga zayd waxaad ku qayday tuluucu shamsi baa ku qayday haddaba sida xaalku uu caamilkiisa qeyd ugu yahay ayay id ayaduna caamilkeeda qeyd ay ugu tahay saa daraaddeed marka waawda waawulxaal ku jirta siibaweyhi id buu ka cabiri jiray sababtoo ah macnahaasaa ka dhexeeya wa ina lanaa waxa kale oo uu ku xasilay sideedaas koobnaanta ay ku koobantahay wuxuu ku xasilay waina lana in annaga inoo sugnaatay waaweyn yantasibu maa bacdahuma waxa ka dambeeya uu mansuub noqdo min alismi walficli lmudaaric wayufiidaani almaciyata labadaas waawna waxay faa'iideen macyo wahumaa labadaas waa waxayn waaw lmafcuuli maca waawda mafcuul macahuda gasha naxw qowlika sirtu waniila haddaba niila oo isim ah waa mansuub wa calaamatu nasbihi alfatxa waawda ku jirtana waa waawulmaciya sirtu wa niila maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa aniguna waan socday niilkiina wuu socday miyaa loola jeedaa maya saas loolama jeedo ee macnuhu wuxuu yahay markii anigu aan soconaayey meesha aan ku soconaayey niilka ayaa xaadir ku ahaahoo mawjuudu ahaa baa laga wadaa saas daraaddeed mafcuulu macahu saasaa loogu magacaabay markii anigu aan soconayey socodkayga waxaa xaadir ahaa oo meeshaas aan ku soconayay xaadir ku ahaa oo mawjuud ku ahaa niilka laga wadaa macnuhu marka wuxuu yahay sirtu maca xuduuri niili ama maca wujuudi niili ayaa laga wadaa binasbi niili ayadoo niilka la nasbiyo calaa annahu mafcuulu macaha waathaaniyatu waawda labaad oo waxa ka dambeeya mansuubka uu noqonaa waawljamci waa waawljamca waawljamcina waxaa loola jeedaa waawlmaciya ilan almaciyatu aljamcu waa isku mid labadoodii addaakhilatu waawdaas oo gelaya cala alficli lmudaaric ficilka mudaaric labada waaw oo waxa ka dambeeya mansuubka ay noqonayaan waa waawal oo ficilka mudaaric gelay iyo waawdii mafcuulu macahu oo iyadana isimka gelayday haddaba min alism walficli mudaaric wuxuu la jeedaa midda isimka gelayna waa waawda ku jirta sirtu waniila midda ficilka gelayna waa middaa noo soo socota waaw ljamci adaakhilatu waawdaasoo gelay cala alficli mudaaric almasbuuqi binafyin mudaaricaasoo nafyi lagala hormaray mudaaricaasoo nafyi uu ka horeeyo aw alabin ama alab uu ka horeeyo alabkaasi nafyigaas oo labadooda labadoodaba maxdi ah waa midii aan dhihi jirnay faau sababiya wa waaw lmaciya waxaa shardi ahaa sagaal shay mid ka mid inuu ka horeeyo nafyi iyo alab alabkaa marka waxaa iskula jira sideed shay waa tii beytka lagu jamcin jiray mur wanha wadcu wasal wacrid lxadihim tamana warju kadaka nafyu qad kamula almasbuuqi binafyin aw alabin maxdayni haddaba maxdayni marka uu leeyahay muxuu ka ixtiraasa waxaa jira nafyi kayru maxdi ah nafyigaas kayru maxdiga ah ficilka mudaaric ee ka dambeeya la nasbin maayo waa la rafcinaa nafyigu kayru maxdi muxuu ku noqdaa inay ilaa gasho ama nafyi kale inuu galo tusaale ahaan ma tazaalu ta'tiina wa watuxadiثuna waa inaad rafcido watuxadiثanaa binasbi maya dhihi maydid oo sababtu maxay tahay haddii nafyigii nafyi kalaa galay maadaana waa naafiyo tazaaluna ayaduna waa nafyiyay faa'iideydaa nafyi haddii nafyi kale uu galana isbaat buu noqdaa nafyigii meeshuu ka baxay haddaba waxaa kale oo la mid ah haddii ilaa ay gasho tusaale ahaan maa ta'tiinaa ilaa watuxadiunaa waa inaad rafcido ee watuxadihnaa ma dhihi sababtoo nafyigii wuxuu noqday kayru maxdi dalabka haddaba kayru maxdiga ah waa dalabkee tusaale ahaan waa dalabka isimka ficil oo kale kusoo aroora sida sah wa waa inaad dhahdo birafci haddii uu ficil ahaan lahaana inaad nasbido way kuu furnaan lahayd wa tusamaa cinda alkuufiyiina waawdaas kuufiyiin agtooda waxaa lagu magacaabaa waawa sarfi baa lagu magacaabaa waxay u yaqaanaan waawdaas waawlmaciyaha waaw sarfi lisarfihim maxaa yeele waxay leexiyeen nasba maa bacdaha waxaa iyada ka dambeeya nasbaheeda waxay uga leexiyeen can sanani kalaami hadalka wadadiisii waaw sarfi maxay ugu magacaabeen waxay leeyihiin waawdaani caadifo maba aha sideedaba basriyiintuna waxay qabaan waawulmaciyaha inay caatifo ay tahay laakiin kuufiyiintu waxay qabaan inaysan caatifo ahayn waxay leeyihiin haddaba waxa ayada ka dambeeya ee ficilka mudaaricah waxaa loo nasbiyey si lagu fahamsiiyo waxa maskaxdaada kusoo degdega ah inay caatifo tahay inaysan ahayn ilaan waxaa kuusoo degdegi lahayd inay caatifo ay tahay si lagu fahamsiiyo inaysan caaطifo ahayn ayaa ficilkii mudaaricoo ka dambeeyey la nasbiyey nasbintaasi isla markaas waxay kuu muujinee meesha cadfi inuusan oolin oo waxa ka horeeya iyo waxaan ka dambeeya inaysan shuqul isku lahayn oo aysan isku cadfanayn sananulkalaamna saasaa loola jeedaa mihaalu daakhilati calى اficl almasbuuqi binafyi waawda gele ficilka nafyiga uu ka horeeyo naxwu qowlihi tacaala walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum ayaclama saabiriin iyadoo ilaahay uusan ogaanin kuwa mujaahidiinta idinka midka ah iyo kuwa saabiriinta iyadoo ilaahay uusan muujinin walamaa yaclam illaahu iyadoo ilaahay uusan muujinin aladiina jaahaduu minkum wayaclam saabiriin haddaba yaclama waa ficil mudaarico waa mansuubo waa ujeeda waawda gashayna waa waawdii kuufiyiintu waawa sarfi ay u magacaabeen waxay leeyihiin waxaa loo nasbiyey si aysan kugu soo degdegin yaclamadaani inay ku cadfan tahay yaclamtaas hore waxaa lagugu muujinaya haddaba hadalku inuusan islahayn oo middaas hore iyo middaan dambe inaysan islahayn laakiin basriyiintu waxa ay qabaan inay caadifo ay tahay oo wax ka horeeya oo meesha lagu cadfaa meesha uu yaallo oo waxay leeyihiin yaclama waa ficil mudaarico mansuub bian mudmara calaamatu nasbihi alfatxa faacilkiina meeshuu ku asturan yahay waxay leeyihiin masderka meeshaas laga soo dhalaalina wuxuu ku cadfan yahay masder ka horeeya oo asna horey laga soo dhalaalina taqdiirkuna wuxuu yahay walamaa yaxsul ayadoo uusan xasilin cilmuhu biladiina jaahaduu wa cilmuhu bisaabiriin marka cilmuhu bisaabiriin waxay cilmuhu biladiina jaahaduu masderkan dambe wuxuu ku cadfan yahay masder laga soo ugaarsanaa meesha ka horeyd oo ah walamaa yaclam illaah ayuu ku cadfan yahay waxaa ka horeeya haddaba nafyiga ka horeya nafyiga ka horeeya aaway lamaa nafyigaasa ka horeeya wa mihaalu daakilati calى alficli اlmasbuuqi biطalab waawda طلبka uu ka horeeyo ee ficilka mudaaric ka dambeeya uu nasbisan yahay naxو qowli abiاlأswad الdu'li laa تnhى can khulqi وتأtiya miثlahu caarun calayka idaa facalta cadiimu wuxuu yihi laa tanha reebin can khuluqin dhaqan iyo dabeecadha reebin wa ta'tiya midlahu oo aada haddana asagiioo kale la imaato labadood isku darin uu leeyahay dhaqan iyo dabeecad adigu aada samayne inaad ummadda ka reebto labadooda ha isku darin uu leeyahy laa tajmac baynahumaa caarun calayka idaa facalta cadiimu haadaa kan caarun calayka waa ceeb oo korkaaga ahaatay idaa facalta haddaad sidaas samaydo caarkaasoo oo cadiimu oo weyn haddaba waxaa laga rabaa waa ta tiye ayaa laga rabaa ficilkaas mudaaric waa mansuub بأn mdmra وcalaamaةu nasbihi alfatxa waawdaana waa waawdii kuufiyiintu ay u yaqaaneen waaw sarfi maxaa ka horeeya haddaba waxaa ka horeeya طalb baa ka horeeya طalbkana sideed shay baa iskula jirtay laakiin hadda waxaa ka horeeya waa nooc طalbka kamida oo ah nahyi laa tanha laadaas oo nahye maaha nahyigaas baa ka horeeya haddaba basriintu waxay qabaan masderka wa ta'tiya ka imaana ilan an masderyaha meesha ku jirto ficilkan mudaaric nasbin ehe masderka meeshaas ka imaana inuu ku cadfan yahay masder meesha hore laga soo ugaarsanaa taqdiirkuna wuxuu yahay laa yakun minka nahyun can khuluqin wa ityaanu milihi xaggaaga yuusan ka dhicin inaad dabeecad reebto dabeecaddii aad reebtay mid lamidana aada la imaato labadaasa jamcin ay wa an ta'tiya wacibaaraة اlmugni laakiin muqniga cibaaradiis waxay ahayd walwaawaani labada waaw aladaani labadaas oo yunsabu maa bacdahuma waxaa iyaga ka dambeeya la nasbina waaw lmafcuuli macahu waaye iyo alwaaw daakilatu calى ficli اmudaaric waa waawda mafcuulu macahuda ah iyo waawda ficilka mudaaric gasha almansuubi ficilkii mudaaricoo la nasbiyey bicadfihi calى smin sariixin oo muawal sababta wuxuu ku cadfan yahay ism sariixa ama ism muawal ah fasariixu sariixu ka qowlihi waa ninkii shaacirka qowlkiisa uu yidhi wa lubsu cabaa'atin wa taqara cayni waa gabar shaacirad ah ka qowlihiina wuxuu leeyahay ka qowli shaksi ayaad leedahay shaksigii qowlkiis oo kale oo maxay tidhi wa lubsu cabaa'atin xirashada aan xirto marada baftada ah marada cad oo adag oo reer baadihu ay isticmaalaan wa walubsu cabaatin xirashada maradaas aan xirana ah wataqara cayni iyo ishayda qabowsigeeda ayaa axabu ilaya aan ka jeclaa min lubsi shufuufi dharka jilcan oo qofka jirkiisa looga jeeda xirashadiisa yani waay leedahay dharkii baadiyaha iyo aan ku xidhan jiray ayaa iga fiican fiicanay leedahay dharka magaalada marka baadiyi bay uxiistay waxaa laga rabaa haddaba wataqara ficilkaas mudaaric waa mansuub بأn mdmra وclaamaة nasbihi alfatxa wاlmuأwl muawlkuna naxو lwaaqici waa midka dhacay qabla waawi sarfi saasuu yihi marka labada waaw midna waa mafcuul macahu buu yihi midda ficilka mudaaric gashana labadan buu isla soo geliyey haddaba walubsu cabaaءati wataqara cayni ficilkaas mudaaric nasbintiisu waa ban mdmara jawaaزan laakiin midda waawulmaciyada anta meeshaas ku asturan istitaarkeedu waa waajib waa an mudmara wujuuban bacda alwaawi marka waawulmaciyada anta ka dambeeda waa waajib laakiin midda waawda iyo fa-da iyo uma alcaatifaat la dhihi jiray ayaga waa jawaazan wa inna lana waxay kaloo ku xasishayn anaga inoo sugnaatay waaweyni laba waaw yanjaru maa bacdahumaa oo waxa ayaga ka dambeeya uu majruur yahay wa inna lana in anaga inoo sugnaatay waaweyni laba waaw yanjaru maa bacdahum waxa ka dambeeya uu majruur yahay waxaan soo marnay laba waaw oo waxa ka dambeeya marfuuc ay yihiin laba waaw oo waxa ka dambeeya mansuub ay yihiin iyo laba waaw oo waxa ka dambeeya majruur ay yihiin haddaba labada marfuuca ah isimna waa noqon kareen ficilna waa noqon kareen mansuubkana ficil iyo isim labadaba lakin waxa ka dambeya waa majruur hadii la yihahdo waa asmaa keliya saa daraaddeed wuxu uhi min alasmaai waa asmaada wahuma waxay yihiin waaw waa waaw lqasam ka mid tahay yujaru maa bacdaha biha waxa ayada ka dambeeya waawdaasaa lagu jaraa naxw qowli tacaala watiini haddaba atiini waa majruuru bihadihi lwaaw tacaluq ma leedaha tacaluqay leedahay oo xagee ku tacaluqe ficilka uqsimu ah ee qadaran wthaaniyatu waawda labaadna waaw ruba waa waaw ruba yanjaru maa bacdaha waxaa iyada ka dambeeya waa jirana biidmaari ruba ruba ayaana u idmaarsan laa bilwaawi cala alasaxi laakiin waawdan ma ah waxa jira u leeyahay hadde doodaa ka taagnaan jirtay ka qowlihi wahuwa caamir ibnu lxaaris wuxuu yidhi wa laysa biha aniisu ila alyacaafiru wa ila alciisu wa ay wa baldatin magaalo badana laysa biha ay fiiha dhexdeeda uusan ahaanin aniisu wehel ila alyacaafiiru cawlo maahane wa ila alciisu iyo hale geela maahane haddaba baldatin wuxuu ku jaran yahay rubo oo meesha ku idmaarsan wa ruba baldatin walyacaafiiru addibaau lbiidu waa cawlada cadcad walciisuna alibil waa geela waina lanaa waxay kaloo ku in anaga inoo sugnaatay waawan yakunu maa bacda waxa yada ka dambe ahana calaa xasabi maa qablahaa waawdaas waxa ka horeeya wahiy waaw lcadfi waxa yada ka dambeeya waxa ka horeeyu ku xihan yahay hadduu marfuuc yahana marfuuc noqon hadduu mansuub yaha mansuub hadduu majruur yaha majruur waadii alaslu waawdan ayadaa asal ah waawyaalka oo dhan ayadaa asal uu leeyahay waadii midan hiya alaslu ayadaa waawyaalka asal u ah waalgaalibu ayadaana gaalib ah waawdu waxay u badantay inay caatifo ay tahay wa hiya limuطlaqi اljamci cala alasaxi sida asaxnimada badanna waxay faa'iideydaa muطlaqu اljamci bayna almacطuufi walmacطuuf calayhi lakin tartiib iyo cagsu tartiib midna shuqulkuma laha macطuufka macطuufka iyo macطuufu calayhiga labadooda xukunka ka horeeya inay wadaageen keliya falaa tadulu calىa tartiibin tartiib tusin maydo oo inuu macduufka xukunka ku horeeyey macduuf calayhga ku dambeeyana tusin maydo walaa maciyatin macyana tusin maydo labadooda macduufka macduuf calayhi inay hal mar xukunkaas ay wada sameeyeenna tusin mayso sidoo kalena cagsu tartiib ma faa'iideynayso walaa cagsa tartiibin ilaa biqariinatin khaarijiyatin qariino oo ka baxsan in la helo maane wa cinda tajarudi min alqariinati haddii qariino meesha aysan oolin yaxtamilu macطuufuhaa macطuufkeedu almacaaniya athalaata macaanida saddexda wuu ixtimaala oo ah tartiibkii iyo cagsu tartiibkii iyo maciyadii faidaa qulta haddaad tirahdo qaama zaydun wacamrun kaana muxtamila lilmaciyati wاtaahur wاtaqadum wuxuu ixtimaalaa maciyo oo zayd iyo camar hal mar in qiyaamku ka xasilay ta'ahurna waa ixtimaalaaho ta'ahurka waxaa loola jeedaa ta'ahur almacطuufi fi اlxukmi macطuufka inuu dambeeyey oo macطuuf caleyhga u horeeyey oo markii hore camar uu istaagay zaydna mar dambe uu istaagay qaama zaydun camrun tusin maydo wataqadum waxaa loola jeedaa waa tartiibkiio inuu macطuufka horeeyey oo zayd ah qiyaamka ku horeeyey camarna uu ku dambeeyey qaama zaydun camrun ma tusinayso waina lanaa waxaa kale ay ku xasishay annaga inay noo ahaatay waawan yakuunu dukuuluhaa fi lkalaami gelitaankeeda hadalka u gasho u ahaado ka khuruujiha bixitaankeeda yani wuxuu le waa waaw zaa'ida ah oo haddii meesha ay ka baxsan tahay hadalkii waxba aanu dhimayn wahiy alwaaw zaa'idatu waana waawda zaa'idada wa tusamaa fi lqur'aani qur-aankana silatan baa lagu magacaabaa waa ta'aduban sababtoo ah haddii la yidhaahdo xarafkan waa zaa'id qur ku jiraa waxaa soo degdegee inuusan wax macnaa a uusan lahayn qur-aanka ilaahayna xaraf aan macno lahayn kuma jiro saas daraaddeed marka ta-adub baa waxaa loo jeedaa waa silo siladan waxaa loola jeedaa tawkiid naxu qowlihi tacaala xataa idaa jaa-uuhaa markay yimaadeen wafutixat abwaabuhaa iridaheediina la furay fafutixat jawaabu idaa futixat waa idaa jawaabteedii walwaawu silatu walwaawu wawduna silatun waa silo waa zaa-iduu ka wadaa jia biha waxaa loo keen litawkiid اlmacnaa macnaha inay adkeydo bidaliil aayat اkra waxaa u daliil inay zaa-ida tahay aayadii kale oo qabla ka horeyda way waay ta xataa idaa jaa-uuha futixat abwaabo bikayri waawin waawna kuma jirin waqiila waxaa la yidhi laysat zaa'idatan waawda wa futixat ku jirta zaa'ida ma ah wainahaa caaifatun waa caaifo waljawaabu maxduufun jawaabkuna waa maxduufo taqdiir wuxuu yahay xataa idaa jaa markay yimaadeen kaana kayta wa kayta sidaas iyo sidaas baa dhacday wa futixat kadibna waa la furay marka kaana iyo isimkeeda iyo khabarkeeda ayaa jawaabu idaa noqonaya kaanadaas bayna wa futixat ku cadfan tahay qaala zamqshari walbaydaawi sidaas waa zamqshari iyo baydaawi wa qiila waxaa la yidhi waawlxaal wa futixat waawda ku jirta waa waawlxaal ey waqad futixat xataa idaa jaa markay yimaadeen waqad futixat ayadoo markaas ka horna hore loo sii furay fadakalat ilwaaw wawd waa gasha libayaani si ay u caddaydo annahaa kaanat mufataxatan in albaabada jannadu ay ahaayeen kuwo sii furfuran qabla majiihim intaysan imaanin ka hor ahlu jannaha jannada irdaha waa loo sii furaa ilayhim qoladan intaysan imaanin ka hor lakiin ahlunaarka markii yimaadaan ka bacdiyaa la furaa waxudifat fi laayati اluulaa aayadda hore oo ahlu naarka ka sheekeyneena wawda waxaa loo xadfay ilan waxay ahayd xataa idaa jaa-uuha futixat abwaabuha waw kuma jirin libayaani annaha kaanat muqallaqatan si loo caddeeyo inay ahayd albaabadaasi kuwa xirxiran qabla manjiim intaysan imaan qaalow sidaas waxaa yidhi albagawiyu ninka mufasirka ah oo muxadidka ah oo faqiiha oo shaaficiga sidaas uu yidhi nuxaadda sidaas tirina waxaa iyo abu caliyin alfarisi waxayna leeyihiin waxaa u daliil ah aayadda kale oo ilaahay uu yidhaahday jannaatu cadnin mufataxatan lahum labwaab waa janno nagaansho albaabadoodana waa kuwa loo sii furfuray marka intii sila laga dhihi lahaa waxaa fiican waawlxaal in laga dhigo oo ay muujido jannada albaabaheedu inay sii ballaqan yihiin ahlu jannaha intaysan imaanin wa qowlu jamaacati min aludabaa koox oo dadka yahanada ah kalxariiri wa min anaxwiyiin kabni khaalaweyhi iyo naxwiyiinta ragga ka midka ibnu khaalaweyhi uu ka mid yahay wa min almufasiriin kathaclabi annaha ayalwaaw fi futixat ay dhaheen waawu hamaaniya ay dhaheen qolo oo udabada ka mid a ah sida xariiri iyo naxwiyiinta sida ibnu khaalaweyhi iyo mufasiriinta thaclabiya waxay dhaheen wa futixat waawda ku jirta waaw hamaaniya la lahaa marka ibn khaalaweyhi muqniga wuxuu ku yihi wuxuu ku jiraa nuxaadda ducafada uu ku jiraa oo waaw hamaaniya maxaa loogu ma lanna abwaab aljanati maxaa yeeley jannada iyo ridaheeda hamaaniyatun waa sideed walidalika saas daraaddeed lam tadkul fi laayati qablaha ayaddii ka horeyday oo naarta ka sheekeynaysa ma aysan gelin lianna abwaaba jahanam maxaa yeele jahanamo iyo ridaheedu sabcatun waa toddobo wa qowluhum hadalka ay dhaheen ina minha ay min waawi hamaaniya waxaa ka mid ah qowluhu tacaala whaaminuhum kalbuhum ay dhaheen laa yardaahu naxwiyu nin naaxi ah hadalkaas raalli ku noqon maayo yidhaahde hadalka ay sheegeen kooxdaas wax nin naaxi ah uu ku qanco ma ahan uu yidhaahde waaw hamaani waaw la dhaha jirtay yidhaahdeen waxay leeyihiin carabtu marka ay tirido waaxid ithnaan ثaلaaثa arbaca خamsa sita sabca intaas iskuma cadfaanay dhaheen laakiin marka hamaaniya ay gaaraane waxay dhahaan ay yidhaahdeen wathamaaniya bay dhahaan sababto waxay leeyihin sabcadu waa tiro go-an markaas kabacdi bay carabtu waxay dhahaan wathamaaniya laakiin inta ka horeyda waa uma isticmaalaan saas daraaddeed waxay leeyihin wixii tiro ah ee sideedba gaara waaw haddii la geliyo waxay leeyihiin waawdaas waa wathamaaniya lahaa liannahu laa yatacalaqu bihi xukmun icraabiyun maxaa yeelay xukun icraabiya kuma tacaluqo walaa sirun macnawiyun sir macnawiyana kuma tacaluqdo waa hadal aan macno lahayn wاlqowlu bidalika in la yihaahdo ay bأna alwaawa waawa hamaaniya waawdu inay waaw hamaaniyata fi qowlihi tacala wannaahuuna can اlmunkar lianna alwaصfu haamin maxaa yeele waa tilmaantii sideedaad abcadu min alqowli bidalika fi laayatayni qablaha labadii aayadood aan soo marnay waawda ku jirta waaw hamaaniya in la yihahdo waxaa kasii daran uu leeyahay in la yihaahdo waawda ku jirta wanaahuna can ilmunkar waa waaw thamaaniya oo waaw thamaaniya maxay u magacaabeen waxay yihaahdeen toddoba tilmaamooda ka horeeyey ilan allaha wuxuu yihi altaa'ibuuna alcaabiduuna alxaamiduuna asaa'ixuuna alraakicuuna asaajiduun alaamiruuna bilmacruuf wanaahuna can ilmunkar marka altaa'ibuun waa tilmaanta koobaad alcaabiduunana waa labaad alxaamiduuna waa saddexaad asaaixuuna waa afaraad alraakicuuna waa shanaad asaajiduuna waa lixaad alaamirunana waa toddobaad wannaahuuna can ilmunkarna waa sideedaad oo maxay uga fog tahay wuxuu leeyahay sababta wannaahuuna can ilmunkar waawda loo isticmaalay oo kuwii ka horreeyey waawda loo isticmaali waayo waxaa laga yaabaahu leeyahay nahyiga iyo amarka labadoodu marka daatadooda la fiiriyo waa mutaqaabilaan nahyiga iyo amarka labadooda liday isku yihiin saas daraaddeed labadooda in la cadfay baa laga yaabaa u leeyahay marka waawduna waa waawulcaaifa ee ma aha waawu thamaaniya ma aha wاlqowlu bidalika in la yihaahdo waawdu waa thamaaniya fi qowlihi tacaala tayibaatin wa abkaara kuwa garooba ah iyo kuwa gabdho ah lianna albikaarata maxaa yeele bikaaradu wasfun haaminun waa wasfi sideeda daahir ulfasaad wuxuu leeyahay waa hadal fasaadkiis u muuqdo raggii aan soo sheegnaa waxay yidhaahdeen wa abkaaran waawda ku jirta waaw hamaaniye ah oo waaw hamaaniye maxay u tahay waxay leeyihiin waxaa ka horeeya toddoba sifa ka horeyda oo toddobada sifa maxay yihiin allah wuxuu yidhi casaa rabbuhu in dallaqa kuna an yubdilahu aswaajan khayra min kuna muslimaatin muؤminaatin qaanitaatin taa'ibaatin caabidaatin saa'ixaatin hayibaatin waabkaara muslimaatin muؤminaatin qaanitaatin taa'ibaatin caabidaatin saa'ixaatin hayibaatin intaas waa toddobo waa abkaarana waa sideedaad lianna waawa hamaaniyata maxaa yeele waawa hamaaniyaha saalixatu lisuquudi cinda alqaa'ili biha maxaa yeele qolada aaminsan waa u hamaaniyaha waxay leeyihiin dhicitaankeeda iyo joogitaankeeda waa isku mid ay leeyihiin waya fii hadihi laaya laa yasixu isqaatuhaa aayaddaana lama ridi karo oo hayibaatin abkaaran lama dhihi karo id laa tajtamicu thuyuubatu walbikaara maxaa yeelay inay gabar tahay haddana garoob ay tahay meel ma wada geli karaan uu leeyahay haddaba hayibaatin wa abkaaran wixii lasoo sheegay oo dhan a ah waxay u qeybsamaan thayibaat iyo abkaar qolada ilaahay uu leeyahay muslimaatin muminaatin qaanitaatin taa'ibaatin caabidaatin saayixaatin intaas lasoo sheegay hayibaatna waa noqon karaan abkaarna waa noqon karaan tilmaamahaasoo dhan ayagoo leh gabdhona waa noqon karaan garoobna waa noqon karaan kuwo guur hore usoo maray saas daraaddeeda marka labadooda la isugu cadfay haddii wawda laga dhaafana waxay noqonaya hayibaat abkaaran in laga nactiyeeyo hayibaat oo la yihaahdo kuwaasoo hayibaat ah oo garoobba ah abkaaran haddana gabdho ah marka inay garoob noqoto gabarna ay noqoto meel ma wada geli karto walaysad abkaaran sidoo kale abkaar ma aha sifatan thaamina sifo sideedaadna ma wa inamaa hiya taasica sidoo kalena hadalkooda fasaadkiisa waxaa tusinaya haddee midda sideedaad waa ay leeyihiin waa abkaaran sideedaad maana waa sagaalaad id awalu sifaati maaa sifaatka waxaa ugu horeeya khayran minkuna ugu horeyda waan ismu tafdiil casaa rabuhu in dalaqakun an yubdilahu an yubdilahu aswaajan khayra min kuna waa sifada koobaad haddii saas la yihahdana waa afkaaran hadee sagaalaaday noqoneen wa qowlu thaclabiy uu yihah ina minha qowluhu tacala sabca layaali wa hamaaniyata ayaamin sahwun daahir wa hamaaniyata ayaam waawda ku jirta ayaa waaw hamaaniyaa uu yihi wuxuu ihi waa sahwi iska muuqda liannaha caaifatun maxaa yeele waa caaifo wa dikruhaa waajib in la sheegana waa waajib haddii la yidhah waaw hamaaniye waayana dukhuuluhaa wa khuruujuhaa wujuuduhaa wa cadamuhaa sawaa saasa ka dhalanaya war saxna maaha wallahu aclam halkaas ka joogo